weydiinaya taasaa kitaabta lagu soo dhex jiray ducadanna weligiin waad akridaan tabaaraka allaahu axsanu wax abuura kuwa wax abuura isugu fiican yahay kuwa kale wax abuura waayo waxaa ilaahayna wax abuuraa jira hadda waa la jamciyo jamc baa laga dhigay tabaaraka allahu axsanu tabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin ninka wuxuu yidhi khalqi bimacnaa taswiir weeye yaa yidhi halkaas ayib khalqiga waan idin diri sabtiga dambaana idinka sugi laakiin waan idin ishaari aayaddan lafteeda iyo wujuuhdeeda meesha looga hadlay baan idin ishaari hadalkayga alabatulcilmigu u jeedaa waxaan uga jeedaana mas'aladani waa ishkaalaadka gala masalatu khalqi afcaal masalada la yihaahdo aad taariikhda la isugu soo baaba-ay bay aayaddani ka mid tahay lafdu lkhalqina fii lugati lcarab afar macnuu leeyahay afar isticmaal baana qur-aanka